uurkeeda ku jira inuu noqdo muxararan likhidmati lbeyt ay macnaha mid ka shaqeeya oo khaadim u ah beytka ilaahay waa baytulmaqdis weeye meesha la joogana waxa weye waa ardushaam waa dhulka maaragtay qudus qaala ibnu kathiir raximahullah waxa weyi allihii subxaana qaadirka wuxuu inoogu sheegay fi suurati ali cimraan inteeda hore oo dhan ilaa iyo siddeetan aayadood laga gaaro fi suurati ali cimraan qisada waxay ka sheekeynaysaa maaragtay nabiyullaahi ciisa oo waxay radiyeysaa nimankii nasaarada ahaa oo sheegtay zacamuu ana la ana lilahi waladan nimankii sheegtay inuu ilaahay weli leeya eh, eh, ilmo leeyahay ayay radiyeysaa suuraddaasi tacaala allahu cama yaquluuna culuwan kabiira allihii subxaana qaadirka ahaa aad buu uga sareeyaa waxa ay ku tilmaameen <clears throat> wuxuu yihi marka ibn kathir waqad kaana qad qadima wafdu najran waxaa soo galay magaalada madiine oo yimid oo nebiga u yimid nimankii la odhan jiray wafdu najran meesha najran la yidhahdo wafdiga ay soo dirsadeen niman nasaara ayay ahaayeen nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam fajacaluu yadkuruuna maa hum calayhi min albaatil waxay sheegeen waxyaalihii baatilka ahaa oo ay ictiqaadsanaayeen oo ay diin ka dhiganayeen sida maaragtay ilaahay inuu saddex yahay oo waxa weeye ilaahay uu ilmo leeyahay waxyaalo noocaasay sheegteen waxa ay sheegteen marka inuu yahay maaragtay ana allaha thalithu thalaatha waxayna ujeedaan marka sida culimmada ay leeyihiin qaar waxay yihahdeen waxay ujeedaan maaragtay allihii subxaana qaadirka iyo maryama iyo ciisa ayay ujeedaan laakin iyagoo iskhilaafsan oo aqwaashoodu iskhilaafsan tahay marka way xaqiiqo weeye horta inay ciisa ilaah ka dhigteen oo yidhahdeen waa wiilki ilaahay laakiin maryama maxay dhaheen maryamana laa shaka inay ilaah ka dhigteen waayo haddaba way caabudaan oo markaad aragtid sanamyada hortooda iyo kaniisadaha iyo iyagoo waxa weye maarata wax weydiisanaya ama usujuudaya ama baryaya ayaad arkaysaa marka sida mashhuurkaa waxa weeye qaarna waxay leeyiin culamadu waxay yidhahdeen saddexdu waxa weeye aabbihii iyo ilmaha oo ciisa iyo waxa weeye ruuxdii ruuxdii oo ilaahay xaggiisa ka timid oo markaa maryamo gashay calaa kulli xaal waxa weeye allihii subxaana qaadirka ahaa ayay waxay ka dhigeen cadad aan maaragtay u haboonayn oo allihii subxaana qaadirka uu beri ka yahay iyagoo haddana isku khilaafsan bayana allahu subxaanahu watacaala fiha ana ciisa cabdun min min cibaadi illah ilahay wuxuu fii suurati alicimraan ku caddeeyey ciisa inuu yahay addoon addoommada ilaahay ka mid ah oo sida addoommada loo abuuray oo waxa weeye uur hooyo loogu abuuray isagana loogu abuuray wax kale oo maaragtay uu makhluuqaadka dheeryahay inayna jirin keliya waxa weeye min hayri abin wuxuu dheer yahay keliya oo kaga duwan yahay min gayri abin haddii la yidhaahda marka min gayri abin buu ku dhashay aabba ma lahayna hadda waxaa imaanaysa nabiyullaahi aadam calayhi salaam aabbana ma lahayn hooyana ma lahayn ee waxa uu alihii subxaana qaadirka intuu abuuray ayaa la yidhi kun fa kaana sidaa daraaddeed marka ayaa nabiyullaahi ciisana alihii subxaana qaadirka waxa uu yidhi kun fa kaana way wa bayana asla miilaadi ummihi waxa uu sheegay xataa alihii subxaana qaadirka inooga sheekeeyey kitaabka qur-aanka hooyadii xataa habkay ku dhalatay iyo sida arrinteedu ahaa wa kayfa xamalat biwaladiha iyo sidii maaragtay ay ilmaha uurka ugu qaado ciisa markay uurka gash u galay maryam marka maryam dhalashadeedii iyo waxa weye koritaankeedii iyo markay uurka yeelatay iyo say u dhashay kulli waa laynooga sheekeeyey kitaabka qur-aanka oo alihii subxaana qaadirka aada iyo aad ayuu arrintaa uga hadlay fa qaala tacaala ilaahay waxa uu yihi ina allaha istafaa istifaagu waxa weeye doorasho ilaahay waxa uu doortay oo addoommadiisii ka doortay aadama wa nuuxan walu fiirso aadam ilaahay waa doortay nuuxna waa doortay aala ibraahimna waa doortay wa aala cimraana cala alcaalamiin intaasoo dhan nabiyullaahi aadam nabiyullaahi nuux iyo ahalkii ibraahim iyo kii cimraanba ilaahay waxa uu ka doortay maaragtay caalamiinta doorashadaa marka waxay leeyihiin culummadu nabiyullaahi aadam ilaahay iyo nuux iyo ibraahim iyo macnaha uu doortay waxa weeye kaana bilwaxyi ilayhi macnaha ilaahay waa u waxyoon jiray oo waxa weye nebiyu ka dhigay alihii subxaana qaadirkaabaa doortay wuxuuna ku karaameeyey nabiyullaahi aadam inuu nebina ahaa ilaahayna uu gacantiisa ku abuuray haddana uu naftiisii ku afuufay malaa'igtina u sujuudiyey amaa nuux wuxuu ahaa rasuulkii ugu horreeyey oo ilaahay uu doortay oo rususha loo loo diray dadka ayuu ahaa amaa waxa weeye nabiyullaahi ibraahim isagana waxa uu ahaa maaragtay rasuul ilaahay uu doortay oo waxa weeye khaliil raxmaan ah ayuu ahaa ama waxa weye istifaaga aala cimraan may aala ibraahimna waxa weye nebiyo badan ayaa ka dhashay oo waxa weye nebiyo badan baa ilaahay u doortay amaa aala cimraan waxaa laga wadaa xanna oo waxa weeye waa gabadhii uu qabay maaragtay cimraan oo maryamo aabaheed waa iyadii maaragtay ilaahay uu doortay oo maryamo inay dhashaa ilaahay u doortay kabacdina markaa maryamo waxaa loo doortay inay ciisa dhasho oo ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa iyadana ka doortay dumarkii caalamiinta ahaa ayaa ilahay ka doortay ilahay wuxuu yihi dhuriyatan bacduhaa min bacdi wallahu samiicun caliim waa dhuriye intaas oo dhan qaarba qaarka kala dhalay oo waxa weye maarata alihi subxaana qadirkaana waa samiicun caliim id qaalat imra'atu markii ay tiri xaaskii cimraan inii rabbi inii nadartu laka ma fii badnii muxararan فتqبل minii inaka inaka sami anta samiic الducاa xaaskii uu qabay cimraan oo la yidhaha magaceeda xanna sida culimmada ay sheegeen ayaa ilaahay u dhawaaqdo waxay tidhi ilaahayo waxaa nadar ku galay ilmaha uurkayga ku jira ayaan u nadiray oo muxuu qabanayaa beytkaaga inuu ka shaqeeyo oo waa baytulmaqdis inuu maaragtay u ahaado khaadim ayaan ku nadiray ilaahay iga aqbal bay tiri falamaa wadacataa markii ay dhigtay oo ay dhashay qaalat waxay tidhi rabbi inii wadactuhaa unha ilaahayo waxaan dhigay oo aan dhalay gabar wallaahu aclamu bima wadacat ilaahay waxa uu yidhi ilaahay baa ka og waxay dhashay leannahu iyadu hadday ogaatay markay dhashay laakiin allihii subxaana qaadirkaa markay uurka ku jirtay oo la abuurayey bal ayna uurba gelin ayuu ogaa inay gabar dhalayso waxay tihi walaysa dakaru kalunsa gabar iyo wiil isku mid ma aha ay khaadimka beytka marka masaajidka laga shaqaynayo rag baa ka shaqeeya oo rag baa masaajidda u quma marka gabadhii dhib bay ku tahay arrintaas wa inii samaytuhaa bay tihi kama noqonayso laakiin nadarkii waxay tihi wa inii samaytuhaa ilaahayo waxaan ku magacaabay bay tihi maryama maryamaan u bixiyey wa inii uciiduha bika waxaan kaa magangelinayaa uciiduhaa bika adiga ayaan ku magangeliyey oo waxaan kaa magangelinayaa iyada iyo duriyadeedaba min ashaydaani arajiim shaydaankaan kaankaa magan gelinaya ilaahay waxau yidhi fataqabalahaa rabuhaa biqubulin xasan alihii subxaana qaadirka waa ka aqbalay si wanaagsan bu uga aqbalay waana koriyey oo ambataha nabaatan xasanan si fiican baa loo koriyey maryamo ilaahay u barbaariyey wa kafalahaa zakariya waxaana kafaalaheedii qaaday maadaama dee beytkii ilaahay la keenayo oo nadar lagu galay sida inoo imaan doonta waxaa markaa kafaalo qaaday maryam ee ninka la yidhaha zakariya ilahay waxa u yihi kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa mar walba usoo galaba agteeda wuxuu ka helaa cunto ay haysato qaala wuxuu yidhi yaa maryamu anaa laki haada arrintan xaggee kaaga timid qaalat waxay tihi huwa min cindi illah ilaahay xaggii bay ka timid oo ilaahay subxaana qaadirka ina allaha yarzuqu man yashaa bigayri xisaab alihii subxaana qaadirkaabaa waxaana siiyey ciduu doonuna risaaqa ayaa ayay maaragtay ugu jawaan qaala ibnu kahiir raximahullah waxau yidhi markuu aayadaha keenay ilaahay subxaana qaadirkaa yadkuru tacaala anahu istafa aadam calayhi salaam wuxuu ilaahay inoo sheegay inuu ilaahay doortay nabiyullahi aadam iyo duriyadiisa intii ugu wan wanaagsanayd oo waxa weeye ugu fiicnayd sida nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi nuux iyo aala ibraahim iyo ayuu doortay marka aala ibraahim laba qolaa soo gelaysa banu ismaaciil oo nebi maxamed iyo carabtii maaragtay uu ka dhashay oo ismaaciil ayaa soo gelaya iyo banu isxaaq leanna waxa weye labadaasaa la hubaa inuu nabiyullahi ibraahim ay ka tarmeen uma dakara fadla hada albeyt alطaahir aطayib ay maaragtay guriga aali cimraan aalu cimraan ayuu sheegay waxaana loo jeedaa maryama iyo waxa maryama aabbaheed oo cimraan waa maryama aabbaheed ayaa maaragtay cimraan la ohan jiray wa qaala abulqasim ibnu casaakir waxa uu yidhi maryama abtiriskeeda waxaa la yidhahdaa maryamu bintu cimraan ibni mattan ayaa la yidhahdaa ibni alycaazar ayaa la yidhahdaa wuxuu gelinayaa si u wado oo waxa weye abtiriskeeda markuu in badan waday ayuu wuxuu gelinayaa ninkii aynu soo marnay oo nebiga ahaa la odhan jiray e, e, may ninkii nebigu dhalay oo waxa weye nabiyullahi sulayman wiilkii uu dhalay oo aynu soo marno nebiyo badan ay galgaleen ayuu gelinayaa oo la odhan jiray raxabcaam ibnu sulayman ibnu daawud ayuu gelinaya marka halkaa waxaa inooga sugnaatay maryama waxay ku abtirsataa nabiyullahi daawud iyo nabiyullahi sulayman ayay ku abtirsataa oo waxa weeye kulligood de waxay ahaayeen dhuriyatu ibrahim wa min dhuriyati daawuda waatuu ilaahay fi suurati ancaam ilaahay inoogu sheegay oo daawud iyo nebiyadii badnaa iyo ciisa iyo kulli lagu soo daray waxaa la yidhi min wa min dhuriyatihi ay nabiyullahi ibrahim wuxuu yidhi marka ibnu katir walaa khilaafa buu yihi khilaaf kuma kuma jira buu yihi inuu min sulaalati daawud uu yahay oo waxa weye cimraan inuu nabiyullahi daawud galo wax muranayo dood ku jirta midna male oo waxa weye duriyadii nabiyullahi daawud wuxuu yidhi wa kaana abuuhaa cumraan cimraankaasi waxa uu ahaa saaxiba salaati bani israa'iil ay imaamkii reer bani israa'iil oo salaada tujinayey oo baytulmaqdis imaamka ka ahaa ayuu ahaa xilligaa wa kaanat ummuhaa xanna bintu faaquud ayaa la yidhahdaa ba la yidhi oo waxay ahayd ba la yidhi gabdhihii mu'minaadka ahaa oo aad ilaahay u caabudi jiray ayay ka mid ahayd ba la yidhi wa kana zakariya nabiyu dalika zaman zawja ukti maryam ashbaac gabadha la yidhaahdo waxay leeyihin culummadu marnaba maryamo walaasheed baa qaar yidhaahdeen weye qaarna waxay yidhahdeen male maye waxa weye waa habaryarteedo xanay la dhalatay labadaa qowlba culummadu way leeyihin marka waxa uu qabay nabiyullahi zakariya sida inoo soo hormartay aynu soo marnay gabadha la yidhaahdo ashyaac ayuu qabay gabadhaa marka ashyaac la yidhaahdo ma maryamo habaryarteeda oo xanay la dhalatay mise waa walaasheedoo xanaa dhashay oo waaba ina cimraan labadaa qowlba culummadu way leeyihiin walcilmu cinda allah ilaah baa garanay laakiin waxaa raajixa inay tahay xano walaasheed waayo nebigu wuxuu ku tilmaamay ciisa iyo yaxya wuxuu ku tilmaamay ilmo habreed ciisa iyo yaxya wuxuu nebigu ku tilmaamay ibna ibnay khaala labadii ilmo habreedka ahaa marka sidaa daraaddeed waxaa halkaa daahirka noqonaysa inay ashyaac tahay maryamo walaasheed oo waxa weeye leanno ashyaac baa dhashay yaxya marka inay walaal ahaayeen ayaa halkaa ka caddaanaysa oo ay tahay ashyaac binti cimraan laakiin way dhici kartaa gabar iyo habaryarteed iyadoo dhashay ay kala dhaleen in la yihahdo waa ilmo habreedna waa wax suurtagala wey calaa kulli xaal qodobkaa waxay nooga caddaaday oo halkaas aynu kaga gudbaynaa maryamo iyo abtiriskeedii iyo in ilaahay doortay aal cimraan reerkaa beytkaas cimraan inuu ilaahay doortay oo u doortay inuu ka dhasho nabiyullahi ciisa calayhi salaam iyo maryam oo ilaahay uu doortay inay ka dhashaan qodobka labaad waxaan ugu soo gudbaynaa miilaadu maryama calayha asalaam maryama dhalashadeedii iyo habkii ilaahay uu kaga hadlay qaala tacaala waxa uu yidhi falama wadactaa qaalat rabbi ini wadactuha unta walaysa dakaru kalunta qaar baa culummada waxay yidhahdeen wallahu aclamu bima wadacat qaar baa waxay u akriyeen qiraadanka wallahu aclamu bima wadactu ay inay iyadii weli hadlayso laakin qiraada mashhuurka waxa weeye wallahu aclamu bima wadacat inuu ilaahay ogyahay ay macnaha walaysa dakaru kaluntaa waxaa laga wadaa ay fi khidmati lbeyti beytka adeegiisa wuxuu yihi marka ibn kathir wa kanuu fi dalika azamaan yanduruuna libayt lmaqdis khudaaman min awlaadihim waxay nadar ku geli jireen inuu ilmihiisa qofka ku nadiro oo yidhaahdo waxaan ku nadiray ilmahaygaan inuu noqdo khaadimka masaajidka oo waxa weye masaajidka inuu ka shaqeeyo oo joogo oo ilaahay ku caabudo oo adduunyaba ka go'o adduunyo kaleba una waxba shaqo ku waxay tiri waa inii samaytuha maryam marka halkaasay nadarkaasay gashay iyaduna iyadoo uurka ku wada waxaan ku nadiray bay tiri marka eh, markay dhashay waxay tiri wa samayto a maryama waxaa halkaa loo dariishaday wa inii a maryama ilmuhu markuu dhashay in magaca loo bixin karo waana sugnaatay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas waxa weeye wiilkii walaalkiisa hooyga dhashay oo waxa weeye cabdallah nebigu ku magacaabay markuu dhashayba ayay waxay tiri maaragtay orad u gee nebiga calayhi salaatu wasalaam intay timir u dhiibtay hadhowna markuu timirtii u taxniikiyey oo u marmariyey maaragtay dhowxanaga ayuu u duceeyey kuna magacaabay maaragtay cabdallah marka sidaa daraaddeed waxaa sugan ilmaha waa loo bixin karaa ma aha waajib xadiidka odhanaya maaragtay yowmu saabicihi maalinta toddobaad oo magaca loo bixinaya laga walqalayaa waa sunne sugan weeye laakiin markuu dhashana waa loo bixin karaa wax dhibaata a ah male halkaa marka maryama way dhalatay markay dhalatee marka maryama oo ay dhashay maaragtay xanna ayay allihii subxaana qaadirka ahaa u sheegtay oo tiri ilaahayow gabar baan dhalay waxaana u bixiyey maryama ayaa maaragtay arrintaa ku ku dhawaaqday ilaahayna waa ogye way qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa dikru maa walada fi icaadati maryama wa duriyataha min ashaytan rajiim iyadoo ilaahay ka magangelinaysa marka shaydaankii maryama iyo duriyadeedaba qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi waxay tiri wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaan arajiim halkaana waxaa loo deliishaday inay wanaagsan tahay in ilmaha laga magangeliyo shaydaanka marka wuxuu leyahy ibnu kathiir markii ilaahay uu ka ajiibey waqad istujiiba buu yihi laha ilaahay waa ka ajiibay buu yihi ducada oo maryama ilaahay iyo ilmaheediiba shaydaankiiu ka nabadgeliyey waxaa sugnaatay xadiidkii abu hurayra uu wariyey nebigu wuxuu yidhi ana nabiy sal ly slam qaala maa min mawluudin ilmo dhalanaya ilmo dhashaa ma jiro ilaa washaydaanu yamusuhu shaydaanku waa taabanaya xiina yuulad mar alla markuu dhasho ayuu taabanaya fayastahillu saarikan isagoo ooyoo dhalanaya min masati shaytaan iya taabashada uu taabanayo ilaa maryama wa ibnaha ilaa maryama iyo ilmaheedii oo ciisa wiilkeedii mooye uma qaala uma yaqulu wuxuu yihi abu hurayra wuxuu odhan jiray iqra'uu akriya in shi'tum haddii aad doontaan wa inii samaytuhaa maryama wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani arajiim aayadda akriya buu odhan jiray haddii aad rabtaan waayo aayaddaasa caddaysay in ilmaha shaydaanka laga magangeliyo xadiidka waa xadiid saxiixa imaam albukaari iyo muslim ayaa werinaya waa xadiid saxiixa xadiid kale oo waxa weye abu hurere laga werinayo isna waxa u leeyahay nebigu wuxuu yihi kulu insaanin taliduhu umuhu yalkuzuhu shaydaanu fi xidn fi xidn fi xidnayhi ilmo kasta oo dhalanayo shaydaanku waxa uu ka gujinayaa maaragtay meesha waxa weeye kelidaa ayuu ka gujinaya markuu dhalanayo ilaa ma kaana min maryama wa ibnaha ilaa maryamo iyo wiilkeedii mooye wuxuu yidhi alam tara niidan adag buu yidhi ila sabiyi xiina yuulad xiina yasqudu markuu ilmuhu soo dhaco yasraqu kayfa yasraqu siduu u booyayo soomayda arag qaalu celan bela qaala wuxuu yidhi dalika xiina yalkuzuhu shaydaanu markuu shaydaanku kelida ka gujinayo wey xadiidkaana maratay waa xadiis saxiixa oo waxa weeye maratay imaamu axmed ayaa weriyey xadiid kale sidoo kale abu hureyre uu warinaya wuxuu yihi kullu bani aadam yadcanu shayaan ayuu yidhi nebigu nebigu wuxuu yidhi kullu ibni aadam ilmo kasta oo dhalanaya shaydaanku waa gujinaya oo halkaa kelidaa ah ayuu farta kaga dhufanaya fartiisuu ku dhufa